walaakina cadaab allahi shadiid uma maa bacd maanta oo aan duhurkii ku tukaday masaajidka ayaa sheekh maxamed aadam oo runtii nin aad igu qaali ah ayaa ii soo jeediyey inaan kelmad caawa masaajid ka jeediyo marka waxaan doortay mar haddii lay kelmad jeedi bal amru bilmacruuf annahi can ilmunkar ee wanaagga oo dadka loo sheego iyo xumaanta oo dadka laga reebo ee mansiladay islaamka ku leedahay iyo qiimaheeda iyo ay leedahay baan doortay inaan waxoogaa kelmad kooban ka idhaahdo biidn illahi tacaala wakhtiga yaran halka fadhino maxaa la yidhaahdaa macruuf maxaa la yidhaahdaa munkar maxaa la yidhaahdaa macruufkaoo laysfaro iyo xumahoo layska reebo sharcigu muxuu ka qabaa oo xukunkiisu muxuu noqonayaa mansilada ee mawduucaas uu leeyahay ama camalkaasoo laysu taaga uu qaadanayo ama fadligiisa ama manziladiisu maxay noqonaysaa bal adilada sharciga ah aynu wax ka taabanno ee xikamta iyo maqaasida looga jeedo ka hadalka ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa ummadda la gaadhsiiyo oo lagu dhaqo oo xumaha la reebo arrintaas xikamta ku jirta iyo maqaasida iyo danaha laga leeyahay oo alla uu ka rabo maxay tahay meelahaasaynu insha allahu bal iyada wadwadi doonnaa marka laga hadlaya macruufka macruufku waa isim jaamic oo wax kasta oo wanaag ah oo shareecadu ay u taqaano wanaag eh, nafcigiisana uu noqday shay shareecadu sugtay wanaagna sharcigu u yaqaana baa macruuf la yidhaahdaa waxaa u horeeya macruufka ugu weyn ee shareecadu ilaalinaysa waxaa weeyaan waa ilaahay kelinimadiisa ilaahay keligii in la caabudo waa macruufkii salaaddii baa macruufa soonkaa macruufkii ah sakadii baa macruufkii ah khayrka oo laysu sheegaa macruufkii ah jihaadkiiba macruufkii ah waxaa weeyaan e, rixmkood la xidhiya macruufkii ah e, sadaqaadda la bixiyaa macruufkii ah diintoo lagu dhaqma dhammaanteed ayaa macruufkii ah e, marka wax allaale wixii diintu ay wanaag u taqaanno oo shareecadu ay sugtay baa macruuf la yidhaahdaa munkarna wuu ka soo horjeedaa waa ismu jaamica oo likulli maa curifa qubxuhu sharcan wax kasta oo sharci ahaan loo ogaaday waxaas inuu xun yahay oo hareecadu xumaan ku sheegtay shareecadu ay xumaan ku sheegtay wax xun ayaa waxaa la yidhaahdaa munkar baa la yidhaahdaa waxa u weyn shirkiga ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo cid kale lala caabudo ayaa munkarka u weyn ah wax allaale wixii macaasi ah oo dhan baa munkarkii ah dilka qofka muslimka la dilaa munkarkii ah zinadaa munkarkii ah khamrigoo la cabbaa munkarkii ah xanta iyo namiimada iyo isku dirka waxaasoo dhan baa munkarkii ah xoogaha agoonta la cunaa munkarkii ah bidacda iyo waxyaabaha muxdaaadka ah ee diinta aan ka mid ahayn ee lagu soo daray baa munkaraadkii ka mid ah falka iyo sixirka iyo waxaasoo dhan baa munkaraadkii ka mid ah khamriga iyo khamaarka iyo sharciga oo laga tago waxaasoo dhan baa munkaraadkii ka mid ah marka in laysfaro wanaagga laysu sheego dadkana xumaanta laga reebo waa arrin waajib ah waa waajib kifaaye ah xaaladaha qaarkoodna waajib cayniya noqonaya waajibka kifaayiga macnihiisu waxaa weeyaan haddii dad hawsha uquma la helo hawshaa ku hawlan waxay noqonaysaa dadka kale markaa in dembiga ka dhacayo eh, waxay noqonaysaa oo kale mararka qaarkood in laga doonayo xaaladaha cayni dadka qaarkood ay ku noqonayso waxaa u daliila allah subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay waltakum minkum umma waltakum minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna can اlmunkar baa la yidhi subxaana wa tacaala waltakun ay waltuujad ha laydinka helo dhexdiinna umma yacni jamaaco iyo cid ha laydinka helo koox shaqaynaysa oo yadcuuna ila alkhayr dadka khayrka ugu yeedhaya oo macruufka dadka faraya oo xumaan dadka ka reebaya oo dee marka la yidhi yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar taa dambe waa min baabi eh, cadfi alkhaasi cala alcaam baa la yidhaahdaa khayrkay ugu yeedhayaan baa macruufkii la ysfarayey ah munkarka ay reebayaan baa khayrkii la ysugu yeedhayay ah marka aayaddaas amarkaasi wujuub buu keenayaa alamru yaqhtadi اlwujuub marka waa waajib in ummadda dhexeeda laga helo cid hawshaa ku fogan oo ka shaqaynaysa oo ummadda wanaaga u sheegaysa oo ummadda xumaha ka reebaysa aayad kale alle wuxuu ku leeyahay aladiina in makkannaahum fi اlardi aqaamuu الصalaaة waaatow الزakaa waamaruu biاlmacruuf wanahow can اlmunkar kuwa markaanu dhul gacanta u gelinno ee dejinno ay qabsadaan maxay samaynayaan salaadday oogayaan zakaday bixinayaan macruufkay dadka u sheegayaan shayga wanaaggiisa la yaqaanno ee diintu wanaag u taqaanno xumaanta ayay reebayaan marka ummad hawshaa samaynaysaa waa dadkao dhan maahe waa dadka wax ka mid ah ay hawshaa ku hawlan xaaladaha qaarkood waxaa laga yaaba qofka inuu cayinku noqdo waajib ah oo haddii imaamka ummadda madaxda u ah xaggiisa qof u ka cayimo oo yidhaahda hebelow hawshaadaa lagu diray dee qof xilkiina garanaya uu yahay xilka la saaro waajib caynayay ku noqonaysaa markaynu saaleenahay cidda ummadda madaxda u ah waxay u xil saarantahay waxaa ka mida ah diinta ka shaqaynteeda oo diinta faafinteeda macruufka sheegistiisa ciddii sheegi lahayd oo la diyaariyo iyo ciddii hawlaha ka shaqayn lahayd ee xumaha ciddii reebi lahayd hawsha dawladda o dhan u shaqaynaysa ku hawlan tahay waxaa aasaas u ah ummadda diinteeda in laga shaqeeyo waa waajibaadka aasaasiga ah ee dawladda islaamka ah saaran saas darteed imaamku cidda u magacaabaana way xul ku noqonayaa waajib ku noqonayaa ma aha madaxda in laga ilaaliyo iyaga diinta oo leeya diinta inay leexiyaan looga baqo ama laga ilaaliyo leeya daaya waxaasaa samayseen ama waxaasaa tidhaahdeen ma aha iyaga waa hawshoodii inay qabsadaan cidday magacaabaanna waxay ku noqonaysaa waajib wuxuu leeyahay maa wardi sheekha la yidhaahdo kitaabkiisa alaxkaamu sulطaaniya oo aimatu shaaficiyu ka mid sheekhaasi farduhu mutacayinun calى almuctasibi bixukmi اlwilaaya wa farduhu calىa hayrihi daakhilu fii furuudi اlkifaaya marka xagga la cayimo oo xagga suldaanka laga cayimo imaamka laga cayimo waa cayni qofkaa waajibu ku noqonaya wuxuuna sidaas salaado kale gu waajibaysaa cidd aan isaga ahayna ee aan tacyiinkaasi ku dhicinna furuud alkifaaya ayuu soo gelaya waxaa ka mid ah xaaladaha cid kasta oo eh, cid mas-uul ka ah waa waajib cayniya cidda ay mas-uulka ka tahay inay waxa xun ay samaynayaanna ka celiyaan wanaaggana ay ku dhiirigeliyaan waa shay waajib ah oo cayni ah taa macnaheedu waxaa weeyaan ciddii xil haysa wasiirka wasaaraddiisa cidda hoos joogta waxaa laga doonayaa xumaha inuu ka reebo wixii xumaa ay samaynayaan inuu ka reebo baa waajib ah wixii wanaaga inuu ku booriyo oo ku dhiirigeliya baa waajib ah waayo wasaaradda uu fadhiyo maaha wasiirku inuu shaqo kale un hayo diinta ka mid ah waxyaabaha xilkaad u saaran tahay ma diintu wasaare la yidhaahdo arrimaha diinta oo gaarku ah unbes dadka kalena say doonaan inay ka yeelaan sax maaha ummad muslim weeye ummad doonan xil baa saaran ummaddao dhan shaqadeedu weeye diintu marka ciddan daa'iradiisa ku jirta ee xilka wahya soo hoosgelaysa qiyaamaha waa la weydiinaya qiyaamaha waa la su'aalaya wuxuu ka gaabiyey xumuhu arkayuu ka hadli waayey munkarku ka reebi waayey macruufkii kuwa taariku salaadiinoo joogaan tukan inuu og yahay uu kala hadli waayey qiyaamaha waa la aabuhu aabbuhu awlaaddiisa ka saaran waa waajib cayni ah inuu ubadkiisa salaada iyo diinta iyo toosnaanta uu farxumaana ka reebo waayo mas-uul buu ka yahay awlaaddiisa zawjka iyo ninka qoyska odaga u ah xil ka saaran zawjadiisa iyo maarata ooridiisa iyo xaaskiisa inuu u sheego oo xumaa ka reebo oo wanaagga faro waajib bay ku tahay macallinka ardada haya ee ardadu inta uu fasalkiisa joogo ay ardadu la joogaan ee ay wilaayadiisa ku hoos jiraan waajib bay ku tahay xumaha inuu ka reebo wanaaggana uu faro sharikaadka iyo mu'asasaadka dad ay madax ka yihiin cidda ka hoos shaqaysa ay wada joogaan inuu wanaagga faro xumaanta ku arkayana ka reebo waajib bay ku tahay maaha markaa nin walba suu doono iska yeelo ummaddu waa ummad islaama xil baa isku xidhan xil baa jira ku saaran mas ku saaran baa kugu laasimanaysa inaad wanaagana u sheegto xumaana ka reebto waayo rasulku wuxu uhi salawatu ullahi wasalaamu calayh kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatih ibnu taymiya raxmatullahi caleyh kitaabkiisa liya alamru bilmacruuf annahy can ilmunkar markuu ka hadlay ulul amriga dadka la yidhaahdo oo uu yidhi waa laba qoloo ahlulyaddi waalqudra wa ahlulcilmi waalkalaam dadna waa dadka awoodda haya oo ciidanka haysta oo suldanadii haya waa ululamri qaarna waa dadka ahlucilmiga ah ee aqoontii leh oo iyaguna waa ahlucilmi walkaraan baa la labada qolaba waa umaro marka wuxuu yidhi labadaas sinfibo aad uga hadlay fa salaxuu salaxa annaasu wa fasaduu fasada annaasu wayadkhul fiihim almuluuku waalmashaayikhu wa diiwaan wuu soo waday wuxuu leeyahay labadaa qole hadday hagaagaan dadka ummadda madaxda u ah iyo dadka culimada oo umaro labaduba ah hadday hagaagaan ummaddu waa hagaagta ummaddii way hagaagtay labadaas hadday fasaadaanna ummaddii waa fasaaday waxaa soo gelaya culimmada boqorrada dadka madaxda o dhan soo gelaya wuxuu kaloo yidhi wakullu man kaana matbuucan fainnahu min uli اlmri cid kastooo la raaco oo cidi ka dambayso nimanka beelaha galaadda iyo boqorro iyo nimanka beelaha xukuma salaadiinta u ah waxaa weeye xil saaran iyagoo qudhoodu waa umaro oo waa laga doonaya hawshooda inay fushadaan hawshooda inay fushadaan sharciga ah waa laga rabaa kullu man kaana matbuucan cid kastooo la raaco oo cidi ay raacdo oo u soo shirto in kastaba tiraheedu ha leekaato kaabba unuga marka laamaha ciidanka la taxayo koob iyo tobanka ama tobanka xukuma baa soo gelaya cid baa raacday daba socota waxa weeyaan wuxuu yidhi waa kuwaas waxaa laga rabaa fa innahum min ulamri weeyaan wa calaa kulli waaxid min haaulaa an ya'mura bimaa amara allaahu bihi wayanhaa camaa nahaa canhu wax kastoo ilaahay amray waa inuu faraa dadka wanaag ah xumaana wa inu ka reebaa imaamu nawowi baa sidoo kale kitaabka eh, sharxu muslimka uu ka hadlay mawduucaas in Eh, ilaa qofka cid uun madax u ahi xilku inuu saaran yahay buu mawduucaas saas ugu hadlo wuxuu hi ina alamra bilmacruuf wاnnahyi can ilmunkar fardu kifaaya waa fardu kifaaya o hadday qaar sameeyaan xilka inta kale uu ka dhacayo uma inahu qad yatacayanu inuu waajib cayniya ku noqdo ayaa la arkaa kaman yaraa zawjatahu aw waladahu aw ghulaamahu calaa munkarin aw taqsiirin fi اlmacruuf se ninka xaaskiisa xumaan ku arkaya se ninka ilmihiisa xumaan ku arkaya se eh, addoonkii sida waxa weye isaguna cayni bay ku tahay inuu arrimaha ka reebo waxaa ka mid a xaaladaha uu qofka cayni ku noqonayo waajib farducayn oo kale ah ee qofka isaga mooye cid kale munkarka aanay garanayn cilmigiisiibaa wuxuu gaadhay isaga mooyaane waxaan meesha lagu haya la samaynayo cid munkar u taqaanaaba oo cilmi ahaan u garanaysaaba isaga mooye ma jirto markay caynkaa tahay isaga waxaa ku waajib cayni waxa uu garanayo ee cid kale aanay garanaynin inuu sheego waayo man ra'a minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastaic fabilisaani fain lam yastaic fabiqalbii wadalika adcafu liimaan kaau soo gelaya imaam nawowi qudus wuxuu leeyahay ina alamra bilmacruuf wannahyi can ilmunkar fardu kifaayatin uma inahu qad yatacayan kama ida kaana fii mawdicin laa yaclamu bihi ilaa huwa meel buu joogaa waxan munkarka isaga mooyaane cid garanaysa aanay jirin marka hawl u taalle waa inu fadhiga ka kaco ile waa korkaaga iska qaad weeye bay ku dultaa saarantay maanta mashruuciyada mawduucan macruufkao dadka loo sheego xumao laga reebaa uu mashruuc yahay nusuus fara badan oo qur iyo sunnaha rasuulka axaadiidtana waa ka adilo badan qur'aana waa loo helayaa xadiidkaynu hadda baa u daliil ah xudayfa ibnulyamaan maalin maalmaha ka mida ah cumar khadaab baa su'aal weydiiyey saxaabada warkiinee garanaya buu yidhi fitantii rasuulu ka warramay wixii fitanah ee rasuulu ka sheekeeyey yaa wax ka haya waxaa markaa xadiidka ka mid ahaa inuu yidhi xudayfa aniga wuxuu yidhi rasuulku fitnatu rajuli fii ahlihi wa maalihi tukafiraha asalaatu waalsadaqatu wاlأmru biاlmacruuf wالnahyu can اlmunkar qofku marka uu ku mashquulo reerkiisa iyo carruurtiisa iyo jaarkiisa oo laga yaabo danaha waxyaabaha diinta ka mid inuu kaga mashquulo oo dembi noqonaysa waxaad tirtiraysa arrintaa oo ka baabi'inaysa salaadda waxaa la yidhaahdo sadaqada macruufka oo dadka loo sheego xumahoo dadka laga reebo waxaa ka mid a adilada ku tusinaysa mashruuciyadda mawduucan inna min ummatii qowman yucطawna mila ujuuri awalihim yunkiruuna munkar waxaa ka mid a ah ummaddayda kuwa la siinayo abaalkii dadkii horreeyey oo kale la siinayo waa kuwa xumaanta dadka ka reebaya ayaa rasuulku yhi imaam axmed baa wariyay waana xadiid xasana kii muslim baa wariyey waxaa ka ah uu rasuulku innakum mansuuruuna wa musiibuuna wamaftuuxun lakum faman adraka dalika minkum falyabtaqi allaaha waliya'mur bilmacruuf waliyanha can ilmunkar waa laydiin hiilinayaa waa guul baa helaysaan muslimiinay waa futuuxaad iyo dhul baa furan doontaan gaaladu ay joogto markaad ilaahay idin siiyo nasriga ah ilaahay qofkii ilaahay nasrigaa siiyey falyataqi illaah waliya'mur bilmacruuf walyanha can ilmunkar macruufkana dadka ha faro xumahana dadka ha ka reebo axaadiiu way fara badan tahay waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka ah rasuulku wuxuu ka reebay saxaabada inay fadhiistaan meelaha waddooyinka markaase waxay dhaheen rasuulka ilaahayow maa lanaa buddun min majaalisina nataxaddau fiiha ka maarmi mayno meelaha waddooyinka ee maaragtay agahooda inaan waa ku sheekaysannaa waa ku shirnaado waa isugu nimaadnaa markaasuu yidhi haddaba haddaydinaan eh, iska daynaynin ariiqa xaqiisa ilaaliya oo muxuu yahay ariiqa xaqiisu غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر inaad isha laabto oo ishaada aadan sii daynin oo aadan wax kas ka daadaawan inaad dhibkaaga dadka ka haysatid inaad salaamta radidid marka lagu salaamo assalaamu calaykum wacalaykum assalaam aad tidhaahdo macruufka dadka inaad farto xumahana aad ka reebtid markaad meesha joogto ayuu rasuulku u sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waana xadiidkaas bukhaari ku sugan yahay ijmaac baa u daliila mashruucyada mawduucan inuu mashruuc yahay oo xilkaasi uu yahay xil ummadda saaran ijmac baa ku soo arooray jasaas oo kale kitaabkiisa axkaamu اlqur'aan wuxuu ku leeyay akada allahu farda alamra biاlmacruuf wالnahya can اlmunkar fii mawaadica min kitaabih wabayanahu rasuulu اllahi salى اllah alay slam fi akhbaari mutawaatira waajmaca الsalafu wafuqahaau اlamsaari calaa wujuubi yani shareecadu way adkaysa oo nusuus badan baa qur'aan ku yimi oo axaadiis badan mutawaatira ku yimi in ay tahay arrintaas arrin sharciga ku timi salafkana waa ku ijmaaceen inay waajib tahay in dadka wanaagga la faro xumaha laga reebo ibnu xasan baa wuxuu leeyay qudhiisu kitaabkiisa alfisal fi lmilal wاlnical itafaqat اlummatu kulluha calى wujubi اlamri bimacruf wالnahy can اlmunkar nawowi baa soo kale waqad tataabaqa calى wujuubi اlamri bimacruuf wالnahy can اlmunkar alkitaabu wasunna waijmaacu alumma intaasba way isku waafaqeen kitaabka iyo sunnaha ijmac ummadda waxaa markaa jira fadli badan baa ku yimi mawduucan ka shaqayntiisa fadaa'il gaara iyo masaayaad gaara ayuu leeyahay dadka ku hawlan shaqadan ay helayaan waxaa kowkaa naska qur-aanka oo alla inoo sheegay in ummaddu ay helayso khayriyada waxaa la yidhahdo ummadahoo dhan inay u khayr badnaanayso marka lagu mashquulo oo shaqadaa laga shaqeeyo waxaynu mudanaynaa ama qofkii la yimo uu mudanaya inuu ku sifaysan yahay tilmaantii wacnayd ee ummatu moxamed ay lahayd kuntum khayra umma ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar wa tu'minuuna billah waxaad noqoteen ummadaha kuwa u khayr badan baad noqoteen macruufkay wanaagaad dadka faraysaan xumaha ayaa dadka ka reebaysaan ilaahay baa rumaynaysaan wuxuu odhan jiray abu hurayra xadiidka bukhaari ku sugan waa khayru nnaasi meeabari baa sharxa ku keena tafsiirka khayru nnaasi linnaas ta'tuuna bihim fi salaasili fii acnaaqihim xataa yadkhuluu fi lislaam wuxuu yidhi waxaa tihiin dadka kuwa ugu anfac badan baa tihin aartaa bukhaarina u soo saar waxaa tihiin dadka kuwa u khayr badan waxaa ku keenaysaan silsilada iyo katiinado idinkoo luqunta ku jiidaya ilaa diinta soo gelisaan oo macnuhu waxa wey dee jihaadkii baad qaadaysaan gaaladii markay jabto dad badan baa markaa dee qafaal gelaya soo xoroonaya hadhowtana islaamiga oo diinta soo gelaya marka ayaa idinka anfac badante wax ka wanaagsan gaalnima ka xorayseen oo adogoodii baa jabiseen oo iyagii baa islaamka ugu yeedheen oo diintii bay soo galeen waxaa weeye markaa dadka ugu anfac badan baatiin tihin caynkaas buu odhan jiray ummatu muxamedna waxay ku mudatay mansiladaas khayriyada ah waa markay ku mashquulsan yihiin oo shaqadani aad u shaqaynayso xumahoo dadka laga reebayo xumahoo ku yar waddanka macruufku aad looga shaqaynayo waa shaqada lagu mudanayo sharaftaa sare iyo mudnaanta wanaagsan oo ah inaynu ummadaha ugu fiicannahay wuxuu yidhi cumar bnkhaaab radi allahu canhu xaj uu soo xajiyey dadka aayaddaas u akhriyey aayadda haddaynu akhrinay u dadka ka dheeha akhriyey kuntum khayra umma ukhrijat linaas markaasaa wuxu uhi yaa ayuha annaas man sarahu an yakuuna min tilka alumma falyu'addi sharطa allahi fiiha wardadyahow ninka doonaya inuu ka mid noqdo ummaddan ummaddan la ammaanay ee lagu ammaanay ummaddan inay u fiican tahay ninka doonaya inuu ka mid noqdow shardigii ilaahay oofi oo shardigaa ha laga aho inaad ku shaqadii inaad ku hawlan tahay shaqadii lagu egmaday inaad ku hawlan tahay oo ka shaqaynayso si aad u hesho maxaan ku dhahay magaca wanaagsan ee ee maaragtay rabbiga inoo sheegay waad u baahantay in laga aho saasuu odhan jira cumar khataab radi allahu canhu marka waxa weeyaan waa qiimo kii ugu badnaa bay yeelatay baa waxaa wuxuu kutusinaya markaa fadaaisha ay leedahay shaqadan oo laga shaqeeya waxay sabab u tahay marka macruufka la faraya dadka xumaha laga reebayo waa sabab waa sabab lagu liibaanayo <clears throat> oo qofkii sameeye ka shaqeeya wuu liibaanayaa sida naska aayadaynu akrinay waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayr wayaamuruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar wa ulaa'ika hum lmuflixuun kuwaa soo sheegay iyagun baaba liibaanay <clears throat> oo xasri baad mooddaa inuu ku jiraba liibaanba iyaga iska leh liibaanba iyagaa iska leh maxay tahay inaad ka badbaadda naar ka badbaaddo oo jannadii aad hesho ayaad ku helaysaa arrin sahal markaa maaha inaad ku hesho liibaan faman zuxzixa can innaar wa udkhiya aljanna faqad faaz baa ilaha yidhi wa tacala qofka naarta laga leexiyo oo jannada galaa qofkaas waa liibaana waa liibaan ka fiican liibaan ka fiican aana jirin lagu helaya markaa camalkan isagaa lagu helaya waxaa lagu helayaa shaqadan oo laga shaqeeyo ummadda oo khayrka loo sheego xumaa laga reebo waa sababun fi اnnasri wاltamkiin guul iyo maxaan ku dhaha in ka adkaato oo ilaahay adduunka ku makaniyo sal aad u qabsato dalkaagii oo adan ka baqanin waxaa lagu heli weeyaan allah baa qur ku sheegay walayansuranna allaahu man yansuruh ina allaha laqawiyun casiiz ilahay wuxuu ku dhaartay inuu u hiilinayo qofkii u hiiliya qofkii ilaahay u hiiliya ballanqaad buu haystaa allah inuu hiilinayo oo ise baad ilahay u hiilinaysa ma ilahay hiil buu kaa rabaa in tansuru llaha yansurkum haddaad ilaahay u hiilisaan allah wuu idiin hiilinaya hiilka ilahay macnaheedu waxaa weeyaan inaad diinta ku toosnaato sharciguu soo dejiy inaad ku dhaqanto wuxuu kaa reeba inaad ka hadho baahiilkii ah markaad taa la timaado ilaahay wuxuu kuu ballan qaaday inuu kuu hiilinayo markaasaa tilmaama laga bixiye tilmaamaa laga bixiyey kuwaa loo hiilinayo ee fiican ee ilaahay nasrigaa siinaya waa kuwe oo dadku intaa waxaa laga taahaya laleeyahay cadowgii baa dhibaato badan ku haya ummadda islaamka oo meel kasta caalamkii islaamka waa la soo jibaaxay oo gaalkii meel kastu gacanta laga soo galay marka meesha agummaduna muslimkuna waa badan yahay ummadduna waa farabadanta masaajidu waa buuxdaa xaramka iyo xajka markaad tagto malaayiin basharaa yani labeeg tahaya waxaa weeya waxay u baahan tahay hiilkii dhabtaa in laynaga helo hiilka dhabtaa marka inaga helo markaasaa nasrigiina imanaya ballanqaadka ilaahay ina allaha laa yukhlifu lmicaad ilaahay ballanka ma baajiyo xaggeenna markaa ka ligiisa meeshaa naga istaago aggeeda oo saxaabadii rasuulka ah, maalintu uxud markay yidhaahdeen anna haada see ku jabnay saxaabadii rasuulka aan ah nahay rasuulkii baa nala jooga sidee jabku noogu yimi qul huwa min cindi anfusikum fatwadaasaa ilaahay siiy waa xaggiinna naftiinnay ka timi jabku waa xaggiinna waxa maanta inaystaan waa intaasu koro muslimiintuna wax haysta waa saas marka waxaa lagu helayaa hiilka ee nasliga waa shaqadan oo laga shaqeeyo waa kaa lagu leeyay aladiina in makkannaahum fi lard aqaamuu الصalaaة وaatow الزakاة وamaruu bاlmacruuf wanahow can اlmunkar walilaahi caaqibaة اlumuur sifaadkaasay leeyihin salaadday oogayaan salaaddii rasuulku tukaday salluu kamaa ra'aytumuuni usalli uu yidhi ayaa la rabaa in loo tukado oo shuruuddeedii lala yimaado oo arkaanteedii lala yimaado oo salaad salaad ah oo sidii ilaahay u rabay ah oo si nabi llaahi maxamed u tukaday ah iqaama salaamacneed waa saas oo sakadii bixinaya waa ummad isu wada naxaysa oo naxariisanaysa oo xoolihiisa wixii ilahay ku waajibay u bixinaya oo sadaqadiibuu bixinaya naxariis baa dhexdeeda taada ummaddii taay zakaa macruufkii iyo wanaagii bay isu sheegayaan xumi bay iska reebayaan waa dadkaas marka waa ka mid qodobkani waxyaabaha hiilka lagu helayo oo rabbigay kugu hiinayo waa ka mid sida maxaan ku cad oo xadiidkii aynu soo marray tirmidi iyo xaakimba weyne waana xadiid saxiixa innakum mansuuruun wamusiibuuna wamaftuuxun lakum faman adraka dalika minkum falyattaqi اllaah waliya'mur bilmacruuf walyana can ilmunkar marka nasriga hiilka dee waxaa lagu lamaanaynaya cabsidaan aad oo alla ka baqayso oo macruufka dadka u sheegayso oo xumaha ka reebayso waa waxyaabaha allah subxaanaه wa tacaala nasriga iyo hiilka ku bixinayo waxaa ka mida waa صifaadkii nabiy llaahi muxamed salawaatu اllahi wasalaamu calayh macruufkoo dadka la faro xumahoo dadka laga reebo oo shaqo laga dhigto joogto ah waa sifadii nebiy llaahi muxamed salawaatu اllahi wasalaamu calayh isagaynu kaga dayanayna oo ilaahay baa ku ammaanay aladiina ytabicuuna rasuula nabiy اlumiy اladii yajiduunahu maktuuba cindahum fi اtawraati wاlinjiil yaamurhum biاlmacruuf wayanhaahum can اlmunkar yani nebiga ay raacayaan waa nebigaas ummiga ah waa nebiyu llahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxay ka helayeen kitaabkii towraad iyo injiilba sifaadkaasay ka helayeen yaamuruhum bilmacruuf wayanhaahum can ilmunkar oo towraadna saasaa lagu sheegay inuu sifaadkaana yeelan doono oo injiil baa lagu sheegay oo qur-aankaa tilmaamaya oo tilmaantii rasmiga ahayd ayuu si dhab ah u muujiyey rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo markii la yidhi yaa ayuha almudairu qum faandir warabbaka fakabir markii laydhi istaag oo fadhiga ka kac oo dig oo shaqeeb ilaa intuu ka dhimanayay laga obsanayey hawshaas ku jiray rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa weeyaan eh, hawshan alamr bnu macruuf annahyi can munkar waa khasaa'ista dadka mu'miniinta ah loogu naxariisanayo naxariista waxaad ku helaysaa shaqadan naxariis baad ku helaysaa oo allah baa wuxuu leeyahay waalmu'minuuna wاlmu'minaatu bacduhum أwliyaau bacd ya'muruuna biاlmacruuf wayanhawna can اlmunkar wayuqiimuuna الصalaaة wayuutuuna الzakaa wayuطiicuuna اllaha warasuulah ulaa'ika sayarxamuhum اllah baa la yidhi subxana wa taala mu'miniintu qaarba qaarka kale iyagaa weli u ah iyagaa isxitaysta iyagaa isku xidhan iyagaa isjecel iyagaa kalgacalaysu ah iyagaa isu hiloobaya oo rasuulku isku xidhnaanshaha mu'miniinta markuu hadlayey مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتcaaطفهم مثل الجسد الواaحد isjacaylkooda kalgacaladooda isuhiloogooda waa jir keliya ayuu rasuulku ku sheegay salawaat الlahi وaسلام عalيه oo jirkaaga xubin ka mid hadday ku xanuunto maxaad u maranaysa xubnaha inta kale way la qandhoonaya oo la xanuunsanaya ummadda muslimka saas laga rabaa ma haddaad isnacab ma haddaad islaynaya ma haddaad dhiiga daadanaya ma haddaad iskalahaysanaya ma haddaad maaragtay ee qolaba qolada kale inay dhawaad ku dhacdo ku farxaysa waxaasi maha dhaqanka islaamka bacduhum awliyaau bacd macruufkay isfarayaan yaamuruna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar marka tilmaamahaas oo salaadii iyo zakadii iyo daacadii ilaahay oo si gaara loo sheegay macruufka ay farayaan iyo xuma ay reebayaan waxaa la yidhi ulaa'ika sayarxamuhum ullah ilaahay kuwaas buu u naxariisanaya maxaa naxariis ay inooga baahi badan maanta ilaahay naxariisa inu baahannahay ilaahay hadduu ku naxariisto cidna ma baahnid oo naxariistu meel kastay ku gelaysaa albaabada samada hadii laguu furo hantidaadu ha iskaba yaraato waxoogaa jeebkaagu ha iska yanacsaysnaado waxoogaa yarba waad haysataa haddiiba ilaahay kuu geliya naxariis waad barakoobaysaa awlaaddaada haddii aadan wax badan ba hayn awlaad ilaahay kuu barakeeyo maxaa ka fiican zawjada haddii ilaahay kuu barake haddii lagu naxariisto naxariis ku heliso way ku barakoobaysa guri xasiloon reer degan ubad fiican maal barakaysan waxa weeye waxaad noqonaysaa waxaad ku nooshahay nool aan caadi ahayn nool kuwa badanoo maalqabeena oo naxariistaa hedin oo welwel iyo walbahaab ubadka ka xumaaday reerku inta is haystaan dagaalkiiyo muranka iyo jaafaajiriqa buuqa welwalka iyo ba'yaalka hurdala'aanta dhiikarka macaanka sila ciidan xun ku jira lacag badana waa haysa lacag mayn sheegaysaa dib markaa naxariis haddii ilahay kuu naxariisto rabbi naxariis aad hesho wax hagaagaya wax waliba kuu ficnaanaya ubadkaa kuu hagaagaya xaaskaa kuu hagaagaya maalkaa kuu hagaagaya noloshaada nolol degan ah ulaaika sayarxamuhum oo naxariista ilahin cidda kaa celin karta maa yaftaxi illaahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika lah wamaa yumsik falaa mursila lahu min bacdi qofka ilaahay naxariis u furayo wax kaa celin kara naxariista ilah caalamkao dham hadday isu tagaan oo waxa ilaahay rabo inuu ku siiyayn lagaa rabo la doonayo cidi kaama rabi karto falaa mumsika lah wamaa yumsik wuxuu qabsaday oo kaa ceshadayna adduunko dham hadday ku gurmadaan wax kuma siin karaan marka naxariista ilahy baad u baahanta naxariista ilahy waxaynu ku helaynaa oo khilaafka iyo burburka iyo colaadda iyo dagaallada iyo mashaakilaadka iyo fitanta inay haystaan waxaa laga badbaadayaa waa diintoo laga shaqeeyo khayrka diintaynu ku dhaqanno camal gelino ka shaqayno baa waxaasoo dhan waynaga dhammaanaya mashaakilaadkaasoo dhan walow ana ahla اlqurىa aamanuu waاtaqow lafataxnaa calayhim barakaati min الsamaai wاlard walaakin kadabuu faأkhadnaa wa kala yidhi subxana wa taala marka waxa weeyaan waa sifaadka lagu helo ilaahay subxaanaه wa tacala naxariistiisa marka hawshaa laga shaqeeya waa lagu helaya waxaa ka mid ah inay tahay sifadani inay tahay jannada dadka loogu bushaareeyey ee bushaarada aakhiro jannada la siinayo ee adduunka loogu sheegay waa dadka shaqadan haya macruufka dadka u sheegaya xumahana reebaya waxaa weeyaan allah baa wuxuu leeya subxaana wa tacaala altaa'ibuuna alcaabiduuna alxaamiduuna alsaa'ixuuna alraakicuuna asaajiduuna alaamiruuna bilmacruuf wاnnaahuuna can ilmunkar wاlxaafiduuna lixuduud illah wabashir اlmu'miniin markii laga soo sheegay tilmaamaha oo maxaa ka mid ah alaamiruuna bilmacruuf kuwa dadka wanaagga faraya alaamiruuna bilmacruuf wاnnaahuuna can ilmunkar munkarkan dadka ka reebaya markaasaa muminiinta u bushaareya marka jannada iyo bushaarada jannada kuwa helaya waa waa dadka ka shaqaynaya wanaagga iyo khayrka haya wuxuu yahay macruufka oo la fara dadka iyo xumoo laga reebaa waa sababun lilnajaati min alhalaag waa sabab lagaga badbaado halaagga halaagga lagaga badbaado halaag adduun iyo halaaga aakhiraba waa kaa layidhi subxaana wa tacaala wamaa kaana rabbuka muhlika alquraa biظulmin wa ahluhaa muslixuun rabbigaa ma aha mid qaryooyinka meelaha dadku ay degan yihiin mid halaaga maaha dulmi ku halaaga iyagoo yani dulmi iyo xadgudub alla iyo gardarro kusa haaga maa waaluhaa muslixuun iyagoo muslixiin ah oo shaqaynaya muslix waxaa jira saalix iyo muslix muslixu waa qofka shaqaynaya oo wax islaaxinaya oo wax hagaajinaya oo dadka diinta u sheegaya oo xumaha reebaya oo munkar ka dhiidhiyaya oo wanaagga faraya muslix baa la yihahda saalixuna saalix muslix wada socdaana waa jira saalix mid iska wardiyaya iska qur-anka iska akhristaa u iska wardiyaya lakin waxna ka hadli maayo khayrna cid u sheegi maayo cidna la hadli maayo markan oo kale waa akhrusaanba waxay iska dhaadhaceen dadka qaarkood way iska akhrusamaan oo waxaa weeye maaratay meelahaagaas gurigaaga lama dhaafo cidna lama hadlo cidna wax looma sheego sheekooyin noocaas isku akriya dadka qaarkood kaas kaasi markuu meel joogo lagu badbaadin maayo waa tii xadiidkii rasuulku intuu habeen habeenbu intuu toosay barkii ayuu yidhi weylun lilcarab min sharin qad iqtarab war kuwa guryaha jifa kakiciya halaag wuxuu u sugnaaday carab markaa muslimiinta loo jeedo zaynab bint jaxash markaa guryaheedu jooga markaasaa wuxuu yidhi waxaa la furay meel yar oo dalool ah. ayaa laga furay meeshii teedkii weynaa nimankii yaajuuj iyo maajuuj ay ku jireen markaasa waxay tihi rasuulka ilaahayow ana wa fiina asaalixuun miyaana la halaagayaa iyagoo kuwii saalixiinta ina dhex joogaa saalix waa ninkaa akhrisanaya qur'aan iska cibaadaysanaya iska toosan naftiisa u toosan lakiin shaqi kale aan hayn nafcigiisu mutacaddi maaha cid kale u gudmaayo isagunbaa wixiisa akhrisanaya nacam haa buu yidhi idaa kaura fiihim alkhabau khabau khabafku hadduu bato khabafku waa zinada fawaaxishta xumaanta waxaas hadday badato waa lays aayaddana waxay tilmaamatay wamaa kaana rabbuka muhlika alquraa biulmin wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa biulmin wa ahluhaa muslixuun mar hadda wa cid halaagi mayso laakiin tii salaaxa khaliga lagu badbaadi maayo smaaragti waa waa arrin markay macaasidu badato oo fasaadku uu bato khatar waxaa loo yahay in lagu halaagsamo oo ciqaabi timaado wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa fitno aan ku gooni noqonayn kuwa xumaanta samaynaya qaar baa zina samaynaya qaar baa dadkii muslimkaa dhiiggooda daadinaya qaar baa khamri cabbaya qaar baa maxaan ku dhaha khamaar ciyaari qaar fasaad badan baa iska jirka fara badan marka kuwaas waxay samaynayaan waxaad ogaataa inaanay ku gooni noqonayn iyaga haddii wax shaqeeya oo waxaan ka hortaagan oo munkarka reebaya waru kaashaa yidhaah iyo dad maarata iskaashanaya haddaanay jirin de waa rasuulku tusaale fiican buu ka baxshay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dadku ay dadka siyaab rasuulku ugu dhigayaa inay wax fahmaan oo mujtamac iyo bulshada tusaale laga bixiye marka ay xumaa iska qabanayaan iyo marka aanay xumaa iska qabanaynin tusaalu ka bixiye oo wuxuu yidhi qofka ku dhacaya xumaanta samaynaya ee munkarka ku dhex jira iyo ka iska ilaalinaya ee munkarka isagoon ku dhacaynin waxay ka dhigan yihiin qoladii doonta soo raacday doon bay soo raaceen doon doontu markaa laba khan bay leedahay khan sare iyo khan hoose doontu waxay maraysaa ku socotaa biyo bad macaana bay ku socotaa webiyay dul maraysaa markii qol xagga saraad degtay qoona khanka hoose ay gashay kuwii xagga hoose ku jiray baa waxay idhaahdeen markay haraadaanoo biyo u baahdaan waxay idhaahdeen low annaa kharaqnaa fii nasiibinaa kharqan walam nu'di man fawqana haddaynu yeel bal ka warrama inagu halkaan biyinaga u dhowey doontas gunteeda kuwa fadhiya gebiya iyaga u dhow war intaynu kor u baxayno oo qolada dusha sii marmarayno maynu halkan loo xuntaynu jabinno biya halkan ka cabin halkan ka biyo ka dhowyiin maynu saa yeelo markaasaa rasuulku wuxuu yidhi fan yatrukuuhum wamaa araaduu halakuu jamiican hadday u daayaan nimankaas waxay dooneen oo kuwa dushu yidhaahdaan oo meeshay fadhiyeen bay dalooshanaya maaa naga gala de qushigooda qushigooda iga taal hadday iska dalooliyeen meesha fadhiyeen dee maxaa naga galay hadday yidhaahdaan halakuu halaku kuwoosna waa halaagsanaya biyi hadday soo galaan oo looxii laga jaray biyi soo galeen sakxaddii hadday buuxinto kuwasna mafadhiyayaan baashi gadoonta finish qarqoontay baashi gabiida marka wuxu hi haday ka qaadaan halaku wa halaku jamiica dhammaantood waa halagsamay wain akhaduu calaa aydiihim hadday gacmaha ku dhh warukaaji warukaaji dawalmaysa idima ogolin kor soo baxa dusha ka caba rasuulku najaw wa najaw jamiica kuwii hoosena waa badbaadeen kuwii sarana waa badbaadeen doontaa rasuulku wuxuu nagu siinayaa bulshada dawlad iyo shacab isku duubnidooda laga doonayo oo markay sharciga ilaahay ku nool yihiin oo isku duuban yihiin oo xumaha meel uga soo wajeedaan oo wanaaggan isku waafaqsan yihiin oo isdhexgelinayaan oo ummaddu markaas si ilaahay raba u shaqaynayso doontu markaa waa soconaysa waay ka gudbaysaa dee baddi jibaaca dadkii wada badbaada haddiise qola daloolnaysa qola qasanayso oo munkaraadkii samaynayso oo xumihii ay muuqdaan oo meel kasta ka soo baxay inta kalena ay shibta hayso oo wax hadlaya iyo wax maanku ka dhidhiya aana jirin doonti ma soconaysa marka doonti maay ku damayn doonta wahalaag soo marka doonti wahalaagsanaysa waa tusaale rasuulku ku qancinayo qofka bani aadamka ah marka uu saxan yahay iyo markuu qaldan yahay se wax noqonaya xaalad walbase wax noqonaya arrintaas marka waa arrin eh, macaasidu iyo dunuubta iyo akhtaada dadku ay gelayaan baa waxay sabab u tahay fasaad fara badan fasaad fara badan iyo halaagga waa ka alla leey wma asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir oo wax badan oo dadka ka dhacaya oo abaaro dhacaya oo colaado oo abaaro oo cuduro mashaakilka faraha badan ee dhacaya sabab waxaa u ah dunuubta iyo akhtada dadku ay gelayaan rasuulku wuxuu noo sheegay salawat ullahi wasalaamu calayhi islaamka ilaa sideed sahmi marka loo qaybiyo laba sahmi wuxuu yidhi waxaa weeyaan walamru macruufi sahmun wanahyu can lmunkari sahmun yani waa qayb ka mid ah waxaa weeyaan sihaamta uu qaybiya rasuulku salawatu ullahi alay slamka wuxuu ka hadlay ibnu naxaas sheekh la odhan jiray oo muxiyadiin axmed ibn ibraahim adimashqi markii hore xanaf baa dabeetana shaafici buu noqday ibnu naxaasna waa loo yaqaanaa oo raggii aad maxaan ku dhaha kutubtana u alifay mujaahidna uu habaalay gaaladii jihaadkoodu ku dhintay nin sheekhana uu ahaa marka mawduucan isagoo ka hadlaya alamr macruuf annahy can munkar ayaa wuxuu leeyahay fandur ayuha alakh ilaa haada الsahmi min addiin faqad tarakahu waahmalahu akaru muslimiin saamigaa saamigaa islaamku sheegay oo dadka khayrka loo sheega maanta dad fara badan baa ka tegey buu muslimiinta intooda badan ka tegay qarni horu ka hadlaya ninka sheekani siddeed boqol iyo afar iyo toban hijiriyad u dhintay markaasu wuxuu leey dadkii way ka tageen wa asbaxuu fiihi mudaahiniin dadki waxay noqdeen dad iska maarata mudaahanaynaya oo dadkii xukaamtii wixii joogay aan waxba u sheegayn waxba ka hadlaynin laa yaltafituuna wujuuhahum ilayhi walaa yucawiluuna fii diinihim calayhi kaannama dadka macaasiya munkarka samaynaya bay iska mudaahanaynayaanoo aanay waxba ka hadlayn oo aanay leeyihin warukaaji xumaha jooji aanay lahayn sumart markaasu wuxuu leeyahay kaannahum canha laa yus'aluun inaan la weydiina bay ismoodayaan inaa lilaahi wa inaa ilayh raajiun arrin markaa aada u fog oo inay culus tahay oo khatar lagu sugan uu sheekaas ka hadlay marka waxaynu leenahay waa arrin culus dadku inay had iyo goor waxyaaba xun eegtaan oo aanay ka hadlin oo ka dhiidhiyin oo laga tashan oo waa xun meel looga soo wajeedin wanaagga la ysku kaashan waxa weeyaan arrintaas ma khudro badan keenaysa waxaa ka mid a ah macruufkaoo dadka loo sheego xumo oo laga reebaa waa min mukafiraati junuub xumaha ayay qofka ka tirtiraysa xumaanta ayay dadka ka reebaysa xadiidkaynu soo maray ayaa ka mid ah oo uu rasuulku lahaa ninka fitanta ehelkiisa iyo maalkiisa jaarkiisa tukafiruha الصalaaةu والصadaqaةu واlamru biالmacruuf والnahy can اlmunkar waataynu soo maray waxaa weeyaan macruufka oo dadka la faro iyo xumoo laga reebaa sabab waxay u tahay fii kasbi اlujuuri اlkaiira ajar fara badan inaad shaqaysanayso ajar fara badan iyo khayr badan baad helaysaa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidkaynu soo marray dad badan baa waxaa la siin doonaa dadkii horreeyey ajarka ay waa munkarkay reebayeen sababtiisa waxaa ka mid a xadiidka uu rasuulku yidhi qofku markuu waagu u barya maalin kasta xubnihiisa waxaa ku laasimaya sadaqa ayaa laga rabaa marka fa kullu tasbiixatin sadaqa subxaana markuu yaha sadaqa wa kullu taxmiidatin sadaqa alxamdu lilah waa wa kullu tahiyatu wuu soo waday waxaa ka mid a waamru sadaqa wa nahyun can ilmunkari sadaqa macruufoo dadka loo sheegaa waa sadaqa xumahoo dadka laga reebo waa sadaqa oo haddii aadan xitaa wax kharash dhaqaala aad baxsato waad sadaqaystaada helayna dee waaad waxaad taqaan sheeg oo dadka u sheego maaha in la hadloo keliya maaha shaarica markaad marayso wax munkaraad aragtay inaad ka hadasho u naseexayso qofka baa yaa laga hadlaya munkarki munkar reebis ah mid si xun qof dumar si xun labisan naa ilaahay ka boqo waa xijaab xidho waxaa wey waa maa munkarna reebtay weeyaan soo ma aragtid dadku islama hadlay la islama hadla maxaa maanaa ah qofkaad inaad khayrka u sheegto maxaa maanaa ah mid eh, khamaar iyo waxyaarta war waxaa looga kala joojiya maxaa wax badanaad samayn karto oo aad u naseexayn karto dadka ee jira ama shaksi ama majmuuco ama afraad marka qofku yaanu dhayalsanin isagoo wuxuu garanayo munkar loo yaqaan sharciga shaksiyan waad ka hadli kartaa waanaad sixi kartaa waxaad sileedahay markaa waxbaa kugu qabsoomaya rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marku hadlay eh, asxaabada u yimaadeen qaarkood rasuulka ilaahadow nimankii maalqabeenka ajarka way la tageen dahab ahlu duhuuri bilujuur yusaluuna kamaa nusalii wayasuumuuna kamaa nasuum wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim waxaa weeye nimankaas waxay samaynayaan saan u tukanay u tukanayaan way sadaqaysanayaan wax badan laakiin annagu dee xoolama haysano iyaguna xoolo ayay bixinayaan oo sadaqadaysanayaan markaasaa rasuulka oo idinka qudhiinu maad sadaqa la baxdaan oo samaysataan haddaa xoola idin weydiin markaasuu wuxuu ku yidhi bianna kulla tasbiixatin sadaqa wa kulli takbiiratin sadaqa wa kulli taxmiidatin sadaqa wuxuu soo waray waamru bilmacruufi sadaqa wa nahyun marka waxa weeyaan dee qof kastaa wuxuu le imaam ku sugan ishaaratun ilaa hubuuti xukmi sadaqa fii kulli fardin min afraadi اlamri bilmacruf nahy can munkar qof kasta oo macruuf dadka u sheega qof kasta oo dadka xumaan ka reeba sadaqa uga baxa baxaju ku sugaya markaa sadaqadu shilma la bixiyo doolar la bixiyo keliya maaha la sheegaya sadaqadii ah rasuulku inoo sheegay salawaatu اllahi wasalaamu calayh marka haddii aadan dhaqaalahaysanna tan qudhi ad badinaysa khayrka sheegistiisa ad badinaysa haddii laga tago macruufka la sheegi waayo oo xumaha dadka laga reebi waayo waxaynu mudanaynaa wixii bani israa'iil ay mudatay nacdashii ilaahay baynu mudanaynaa waayo allah baa wuxuu leeyahay lucina aladiina min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda waciisa bni maryam dalika bimaa cashaw wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun waa kaa leh subxana wataala waa la nacdalay nimankii reer bani israa'iil oo lisaani daawuud carabkiisa iyo ciise bni maryam ayaa lagu nacday wuxuu leey markuu aayadda fasirayey lucinuu bikulli lisaanin af walba waa lagu nacdalay yahuudda reer bani israiil lucinuu calaa cahdi muusa fi tawraat nabiyulahi muuse cahdigiis tawraad baa lagu nacday walucunuu calaa cahdi daawuud fii zabuur zamankii daawuudna zabuur baa lagu nacdalay walucunuu calaa cahdi ciisa fi linjiil zamankii ciisena injiil baa lagu nacdalay walucunuu calaa cahdi muxamedin fi lqur'aan zamankii rasuulkana qur-aanka lagu nacdalay iguuda buuti cabdillahi bn cabbaas somaaragti marka waxa weeyaan dee khatar weeye arintaas in nacdash ilaahay kuu dhacdo nacdasha macnaheed waxa weeyaan in lagaa dheereeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa iyo raxmadis lagaa dhigo waa risaan maaha waxaa ka mid ah qofku ummaddu ay ka tagto oo shaksigu khayrkii inuu ka hadlo oo xumaha reebo oo macruufka dadka u sheego hadduu ka caganaado ka dheeraado waxaa waaya in laga aqbalo ducada ducada qof dadku ilahi bay ducada laga aqbali maayo ah munkaraadkaanay ka hadlaynin xumaha ayaanay ka hadlaynin macruufka aanay u sheegaynin oo rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi muruu bilmacruuf wanhaw can ilmunkar qabla an tadcuu falaa yustajaab lakum ibnu maaja baa wariya xadidku xadid xasan dadka macruufka fara wanaagga fara dadka xumaa ka reeba inta aydan idinku dhicin intaad ilaahay baridaan in waxba laydinka aqbali waayo taas intaana idinku imanin war shaqaysta oo wanaagga dadka u sheega oo xumaa ka reeba waxaa ka mid a ah xadiidka kale oo odhanaya rasuulku yidhi waladii nafsii biyadih lata'murunna biاlmacruuf walatanhawunna can اlmunkar aw layuushikanna allahu an yabcaثa calaykum ciqaaba minhu uma tadcuunahu falaa yustajaabu lakum naftaydu gacanshigay ku jirtaan ku dhaartee macruufkaad dadka fari doontaan xumaana waa ka reebi doontaan ama waxaa dhowaaday in ilaahay ciqaab sabad idinka soo diro dabeetana aad ilaahay baridaan in laydinka kor yeelo ciqaabtaas oo laydinka aqbali waayo marka aqbalka ducadu iyo qudheedu waxaad mooddaa inay maanic noqotay haddii ka tegitaanka laga tago khayr sheega iyo xuma reebista haddii laga tago waxay noqonaysaa in ducadii la iska aqbali waado saa rasuulku inoo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a ah ummadda nafteedu bulshadao dhammiba inay u bantaallo ciqaabta ilaahay inay halis ku tahay in la ciqaabo inay halis u tahay ayaa qudheeda meesha ka muuqanaysa waayo xadiidka abubakar sidiiq radi allahu canhu maalin maalmaha ka mida ayuu hadlay uu khudbeeyey yaa ayuha الnaas inakum taqra'uuna haadihi اlaaaya wa tadacuunaha calaa hayri mawdic aayaddan baa akhriyaysaan meel aanay lahayna waa dhigaysaan calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla idaa htadaytum war naftiinna un ku filaada yacani haddaa idinku qof lumay waxba kama gelin oo markaa dadka qaarkood u fahmeen in nafsi nafsi ay tahayno walow naftaada cid kana baddeeda ah ha gelin qalad baa ka fahanteen buuhi markaasaa wuxuu yidhi anagu waxaan rasuul ka maqan isagoo leh ina annaas idaa ra'w aaalim falam ya'khuduu calaa yadayh dadku hadday qofka aalimka arkaan oo <coughs> gacanta qaban waayaan aw shaka an yacummahum allahu biciqaabi waxay u dhow yihiin in ilaahay ku camimo ciqaab riwaayad kale waxay leeyiin wainii samictu rasuula اllahi sal اlla alay slam yaquulu waxaan ka rasuulku isagoo leh maa min qowmin yucmalu fiihi bilmacaasi ma jiro qowm dhexdooda macaasi lagu sameeyo xumi baa muuqda la samaynaya uma yaqdiruuna calaa an yugayiruu dabeetana kari kara ile waxaadan awoodu lahayn wixii intii tamartaada baad sheegaysa inta tamartaad ka hadlaysa inta tamartaada baad laakiin waxaadan awoodu lahayn lagu qabsan maayo dabeetana ay kari kara inay wax ka qabtaan uma laa yuayiruu ilaa yuushiku an yacumahum اllahu minhu bciqaab xadiidka axmed baa wariyay sanadkiisa waa saxiix waxay u dhow yihiin kuwaasna in lagu camimo ciqaaba inay camimto ayaa rasuulku inoo sheegay salawaatu اllahi wasalaamu calayh marka waxa weeyaan de waa muhim dadku inay dareemaan khatartay nugu wajahan dunuubtu way badan tahay xumaha dhacayaa wuu badan yahay waxaa lagu badbaadaya waxa weeyaan waa in la shaqeeyo oo dacwadda ilaahay iyo khayrka laga shaqeeyo waxyaabaha maqaasida iyo xikamta looga jeedo ee diinta sheegisteeda iyo faafinteeda iyo kashaqaynteeda marka koowaad waxaa weeyaan xujadu inay dadka ku qunto oo beri ka maalin dadku qiyaama marka laysu yimaado cid ku adducoota aan la helin ilaahay aniga cidba waxima sheegin ilahay wuxuu yhi rusula mubashiriina wa mundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatu bacda rusul markaa rususha lasoo mar haddii rasul lasoo diray cid ku anducunto waa inaan la helin waa in markaa ay jirtaa cid sii wada hawsha oo eh, dadka diinta gaadhisa oo siaan taa loo helin waa in la faafiyaa khayr oo berri ka maana odhanin lawlaa lawlaa arsalta ilayna rasuulan fanatabic aayaatika min qabli an nadilla wanaqsa eh, fanatabic aayaatika wanakuna min almuminiin markaa si aan loo helin taas oo aan murankaa u imanin waa in dadka xaq u gaadha oo xujada ilahay la gaadhsiiya waxaa ka mid a ah qofkan khayrka sheegaya mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddiisa aada uga baxdid waad u badbaadid adigu mas-uuliyaddii ilaahay ku saaray waa muhim inaad xilkaa gudatid waxaa kaloo meesha soo bixi karta adigu markaad khayrka sheegto kuma khasbanin dadka qalbigooda inaad imaanka geliso ilaahay isagaa hanuunka iskale ilaahay baa rasuulkiisa wuxuu ku leeyay innaka laa tahdii man axbabta walaakin allaha yahdi man yashaa ilahay isaga ayuu doonaan lakin adiga waxaa lagaa rabaa khayrka inaad gaadhiso waxaa la arkaa khayrka aad sheegtay ilaahay inuu ku anfaco dadka ku sheegtay adigana xib kaaga dhaco oon qolihii reer bani israa'iil markii ay loo diiday maalinta sabta inay ugaadhsadaan oo ay khilaafeen amarkii ilaahay oo dadkii saddex qaybood u qaybsameen qayb ugaadhsatada hawsha ku dhacday dembigii iyo qayb munkarkii reebto ka hadashay iyo qayb ka aamustay kuwii ku dhacay de waa dembiilayaal iyagu hadal male kuwii ka aamusayna iyaguna waa laga aamusay oo qur-aanku hadda meelay ku dambeeye wata laskuma khilaafay tanu ma badbaadin mise may badbaadin adu waa loo badinaya mar haddaan adayagu ku dhicin xumihii inay badbaadeen lakin waxay mutayaan laga hadlin lm may hadlin qoladii qoladii aamustay baa waana bilowda waxay leeyihiin war nimanka waa isxiijinaysaa maxaa wacdigin ummadda ka taraya lima taciduuna qawman illaahu muhlikum aw mucadibahum cadaaban shadiida kuwa ilaahay halaagayo meel xun socda ah, oo meel meel xun ka dhaaracay kuwa xusheekoodu muxuu idinka taray maxay soo hawlaysaan wey markaasay maxay ku jawaabiyeen qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun waa laba cunsuro muhimta ah cudurdaarasho ilahay aanu cudurdaaranayno oo xilkii nasaara horta aanu iska reedayna ila inaanu xaqa sheegno oo xumaha reebno oo munkarka reebno oo wanaagga faro baa nala amray intaa inaanu sheegnota waa macdira waa qodob ka labaad walacallahum yattaquun waxaa dhici karta ilahay ku anfaco oo markay maqlaan oo xaqa loo sheego inay xumaha ka joogstaan baa suuragala waa maqaasida markaa looga dan leeyahay khayrka ummadda loo sheegay waxaa soo gelaya waxaa la rajaynayaa ummaddu inay intifaacsato waaa waxaa ku jira xifdu diin diinta ilaalinteeda diintu ilaa shami mayso ilaa shaciirada loo kaco oo ummaddu khayrka faafinteeda ku hadalkiisa ku dhaqankiisa hirgelinteeda inaa laga hadlo oo la wado oo ummadda shareecadu ka dhex muuqato dee diinta ilaa shami mayso diinta waxaa lagu ilaalinaya sheegista reebidda xumaha la reebayo akhrinteeda ku dhaqankeeda arrimahaasaa lagu ilaaliyaa waxaa xikamta ku jirta ay tahay ummadda in lagu xambaaro oo eh, baristaa la barayo dee la helo istiqaama calaa diin ilahay ku toosnaada diinta ilaahay oo ku socda in la helo inay meesha ka soo baxaan ba imanaysa waxaan kusoo gabagabaynaynaa dadka arrinta ka shaqaynaya ku dhowda oo eh, ku hawlan shaqadata inay qabtaan muwaasafaadkeeda waa in la helaa qofkii muslimka ahaa ee maxaanku dha mukalafka ahaa ilaa caaqil baalig waa xilkani fuushan yahay inuu ku camalfalo waxyaabaha muhimka ah si ilaahay u barakeeyo waxaad sheegayso si ummaddu ugu intifaacsato adiga naftaadu waa inay diintu kaa adiga waxaad soo gelaysaa kuwa ilahay leeya ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluuna dadka miyaa khayrka faraysa oo naftiina miyaa ilaawaysa war maydinaan caqli lahayn marka in lagu dhaqmo oo laga run sheego haddii kale waxaad noqonaysaa lacnatulahi alaalimiin bal adi marka inay kaa muuqato diintu oo ku dhaqanto waa waxyaabaha muhimkaa ah la doonaya in la ilaaliyo yaa ayuha almucallimu hayraw hallaa linafsika kaana da tacliimu tasifu dawaa lidi siqaami wadidana kaymaa yasixu anta saqiimu marka adigoo bukaa se wax u daweynaysaa ka dhakhtarka wax daweynaya adig orta markuu isdawey adaa bukay jira moota dhaktareed adigu dadkaa caafimaadeen baa adiga aa buka laa tanha can khuludin wataatiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiimu marka in dhaqankii lala yimaado taa macnaheeduna maaha qofku inu yidhaahdo anigu xoogaa macaasibaan sameeya hadli maayo waa dembiil aan ahdo wax saxa maaha dadaalo haddii istoos mar kasta sheegistaad sheegayso baa naftaada ku tarbiyoobaysa ku hagaagaysa marka in lala yimaado ku dhaqanka diinta iyo ku camalfalkeeda laguna shaqeeyo lana faafiyo waxaa weeye waxyaabaha ay markaa adiguna aad ku hagaagayso ummaddana laga yaabo ilahi subxana watacala inu ku hagaajiyo waa iska soo gaabinay kelmadda intaasaan insha allah iska soo gaabinay nasal allah subxana wa tacala an yajcalana min aladiina yastamicuuna qawla fayattabicuuna axsan allahuma aati nufusana taqwaha wazaki anta khayru man zakaha anta waliyaha wa mawlaha subxanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk برياء أو آنان فلتكن صاحي راشيد حبي أنصار الهدى عبئي ركب الفداء واطلبي ثار الشهيد واطلبي ثار الشهيد